بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما xذفت laamه وعuوض عنها الهمزة في أوله muctلcayn maan ka bilaabeynaa muctalulcayn midka cayntiisu ay jiran tahay yaعni waa muctalcayn oo maxduufu laam ah waxaan kusoo dhex jirnay maxduufu laam muctalu lcayn waa maxduufu laam haddana caynta waa ka jiran yahay famun asluhu asalkiisa wuxuu ahaa fawhun uu ahaa markiisii hore famun marka miimtiisu ma shidhnaa waxaa khalad ah qofka inuu yidhaahdo famun oo miimta shido wa hada waxay la mid tahay anoo idhaahdaa abun abun anoo dhaha wa hada idan famun miimtiisu waa mukhafafa ma shidna ee famun ha asalkiisii marka wuxuu ahaa fowhun fa'daasi waa faa'ulkelimihii wawduna waa caynulkelimihii ha'duna waa laamulkelimihii ha'dii laamulkelimahayd ayaa la jaray ictibaatan iraadat takfiif ha'dii markii la jaray maxaa soo haray fa'dii iyo waawdii xarakaadka icraabku xaggee fuulayaan haddaba may la socotaan ah. awal markii hore xarakaadka icraabku xaggee fuulaayeen laamulkelimaha haada ah haadii haddii la jaro xarakaadka icraabku xaggee fuulaayaan caynta oo waawda ah waawda marka waa xarfu cilla waa meeshuu ku leeyahy xarakaadka icraabku marka haddii waawda ay fuulaan waadaas bacdamaa xarfu cillo ay tahay fa'duna maftuuxa ay tahay tanqalib alifan ilaan qaacidadiiyaa gelaya idaa taxaraka xarfu اlcilla wanfataxa maa qablahu qulibat اlcillatu alifan marka wuxuu noqonaa faa oo tanwiintii ay ka dambaydo tanwiinte isimkan isim mutamakina miyuusan ahayn oo tanwiin watay tanwiintii marka waxay kadib dhacee aliftii ka soo gadoontay waawda iltiqaw saakinayn baa dhacaa yuu ka dhex dhacaa aliftii wawda kasoo gadoontay iyo tanwiintii waa in la jaro marka alifta oo la yidhaahdo maxay fan maxaa soo haray fa'dii keliya xaraf mucraba marka inuu ka soo haro hal xaraf keliya xooga culaysaa ku jirta haddaba markii carabtu ay ha'dii ay jareen wawdiina ay ogaadeen in haddii sideeda loo daayo intay xadfanto fa'da keliya ay soo hareen ee wuxuu yidhaahdeen xaraf u adkaysan kara xarakaadka icraabka oo xaraf saxiix ah waawda aan ku bedelno markaasay miim ku bedelen ila waa isku makraj labadoodee muxuu noqday markaas famun uu noqday calaa wasni facun miimtaani waa caynulkelimihii waana munqalib ah can waawin yani waawdiyaa lagu bedelay marka la rabo in loo nisbeeyo waxaan leeyahay famiyun aan leeyahay miimta sideeday u baaqiyaane iyo nisbe xagga dambe looga daraa famawiyun in la yidhaahdana way dhici kartaa lilasli wacadamihi biraddi lilasli asalka in loo celiyo wacadamihi in aan loo celin labadaba haddaba fiiri famawiyun haddii la yidhaahdo famiyun waa mafhuumase waa la fahmaa waa la fahmay laakiin famawiyun miimtan maxaan dhahnay ee cibad ka tahay waawdiina waa keeneen haddana waawdii haddana waa keeneen maxaa marka meesha ku kulmay ciwadkii mucawad cun waana naadir waay lilasli wacadamihi biradi lilasli wacadamihi maa xudifat laamuhu wacuud cana alhamzatu fii awalihi midka laamtiisa la jaray hamze laamtaas ciwadka ahna awalka la dhigay ibnun markiisii hore banawun ayuu ahaa banawun haddii uu ahaa waawdii laamulkelimahayd haddii la jaray maxaa ciwad ka ah awalka yaalla hamzo hamdada marka maxay ciwad ku tahay laamta maxduufada ah oo ah waawda banayuna waa la sheegay laakiin banawuntaasaa macruufa ah. wa midlu waxaa la mid ah ismun asalkiisii muxuu ahaay samawun faxudifat ilwaawu wa cuuda canha lamdatu fii awali اlkelima wa haadaa madhabu man ismun markiisii hore inuu samawun u ahaa yaa qaba yaa reer basro waxay leeyihiin isimka wuxuu ka yimid min asumuwi wa huwa alculuwu laakiin reer kuufa maxay leeyihiin isimku xagge ka yimid min alwasmi oo ah calaamadda ayagu haddaba waxay leeyihiin hamsada awalka taalla waxay ciwad ka tahay maxay reer kuufa madabkooda haddii la qabto ismun markaan idhaahdo min alwasmina laga keenay hamsada maxay ciwad ka tahay faa-ul kelimihii waawda ahayd oo awalka tiilayoo la jaray madhabka reer basre marka wuxuu uga raajixsan yahay madhabka reer kuufo hamsada awalka taalla kelimaadka luqadda carabigaa inay ciwad ka noqoto laamta ayaa macruuf ah marka laamta la jiro inay ciwad ka noqotaa macruufa ah, laakiin inay fa'da ciwad ka noqoto shay macruufa ah ma waxaana ka mida ibnun hamsadaas way ciwad ka tahay waawdii laamta ukhtun tadaas way ciwad ka tahay laamtii la jaray hamsada Eh, ma ibnuna ula jeeda naam ibnun banawun wa midlu ismun baa la mid ah waxaa leedaha daba banaawiyun ayaa leeyahay maxaa la sameeyey waawdii waa la soo celiyey kadibna yaa u nisbiya xagga dambe laga raaciyey ibniyun in la yidhahdana waa dhici kartaa oo maxaa la sameeyey markaas inaan waawdii la soo celinin hamzadii sideeda baaqi ay u ahaato yaa u nisbaha xagga dambe laga raaciyo biraddi lmaxduufi maxduufka in la soo celiyo oo ah waawda aw الnasabi calىa xaalihi bacda alxadfi marka waawda laga jaro kadib sidiisa in loogu nisbeeyo oo hamsadii ayadoo sideeda u joogtay oo nisbe xagga dambe laga raaciyo maa cudifat laamu wa cuwida canhu fii mowdic laam marka labadaba waa kuu bannaanta ayuu leeyahay kaasna waa kuu bannaaya kanna waa kuu bannaaya maa cudifat laamu wa cuwida canhu fii mowdici laam midka laamtiisa la jaray laamtaasna ciwad looga dhigay ta oo laamta booskeeda taalla ukhtun markiisii hore wuxuu ahaa akhawun mufradka saasuu ahaa soomaha mudakarka ah akhawun ayuu ahaa waawdii waa la jaray waxaana lagu soo bedelay ta ta'daani lita'niif maaha ogaada taa maaha wa hiya ciwadun can ilwaawi allatii hiya laamu lkelima almaxduufa uktun asluhu akhawun buu ahaa bintun asluhu banawun buu ahaa xudifat ilwaaw wacuud cana taa taadaas markay ciwad ka tahay waawda maxduufada uktun marka loo nisbaynaa akhawiyun aa la leeyahay cinda aljumhuur maxaa la samaynaa asalkeediyaa loo celina oo akhawun ah iyo awnisbaa xagga dambe laga raacina ma fahamteen jumhuurta marka agtooda waxaa sawaa ah النisbaة ilىa أkhin والنisbaة ilىa أktin waa isku mid akhawiyun aan leeyahay laakiin yunus isagu wuxuu leeyahay maya النisbaة ilىa أkhin waa akhawiyun والنisbaة ilىa أktin waa أktiyun uu leeyahay isagu mid kasta sidiisuu ya nisba xagga dambe ka raacina madhab الجamاعة wuxuu le bintuna waa banawin cinda الجumهuur wa bintiyun cinda man cinda yunus madhab اjamaaca xadfu taai taada waa la jar waradi maxduuf maxduufka in la celiyo maxduufkaasoo ah waawdii wa madhabu yuunus wuxuu yahay ijraau taa'i majra اasli taada in la socodsiiyo xaraf asal ah booskiisa oo wuxuu leeyahay ukhtun ta'deedu waxay la mid tahay quflun laamteeda laamteeda sow sidiisa xagga dambe yaa nisba uga raacin maayo nafsu shay waayu le sidiisuu agga dambe uqora ibnu maaliga marka wuxuu dhihi jiray wa bibnin binta wa biakhin ukhtan wa bibnin binta wa yuunusu abaa xadfata saasuu dhihi jiray wa biakhin ukhtan wa bibnin binta wa yuunusu abaa xadfata yuunus waa diiday yuri xadfu taataada in la jaro waa diiday annasab ilaa dilxarfayni laba xaraf haddii la rabo in wax loo tiiriyo laba xaraf markay ka suurtowdaa mucrabaadka mabniyaadka mabniyaadka wax ka maqan ma la ogaadayaa waa mawduucun calaa xarfayn labada xarafaa lagu dejiyey markiisii horaba marka macnaheedu waa mabni kam oo ah ismu istifhaamkii ama midii khabariyada ahayd waxaa leeyahay kamiyun kamiyun in la yidhahdana waa dhici karta laakiin midda hore caad ah maxaa la samaynaa isimka marka la rabo in yaa-u nisbe xagga dambe laga raaciyo waa inuu gaadho darajadii asmaada mucrabka ugu yaraan oo saddex xaraf waa inuu noqdo markuu ugu yar yahay ilaa nisbada waxaa iskale asmaada mucrabka ah nisbadu waa qayb tasriifka ka mid ah asmaada mucrabka ah iskale isimkaana waa mabni laba xaraf soo kama koobna laba xaraf isagoo ayaa nisbe xagga dambe laga raacin maayo ee waa in saddex laga dhigo saddex see looga dhigi karaa laamta xarafka u dambeeyaan ujeedaa oo labaad waa in la tadciifiyo mid asaga lamida lagu soo kordhiyo kam marka in la yidhaha kamiyun kamiyunna waa dhici karta bitadciif اxarfi الثanي oo miimta ah wahuwa mashhuur اlyowm bitaxriiki اxarfi الثanي xarafka labaad in la taxriikiyo kamiyun la yihaahdo bilkasri min gayri تadciif ayadana waa banaanta ayuu leeyahay oo maxaa loo kasrinaa ayaa nisbe xaraf ku horreeyu noqday faa'ida qad tukhafafu yaau nasab yaau nasbaha in la fududeeyo way dhici kartaa kulaha qad tukhafafu in la fududeeyo way dhici kartaa yaa nasab bixadfi ixda alyaa'ayni labada yaa ood mid ka mida jaritaankeedana lagu fududeeyo yaa nisbaha waxaa yaed yaaun mushadada mukawana min xarfayn labadaas mid ka midaha la jaraa takfiifa ka imaanaa wayucawadu canhaa yaadaas la jarayna waxaa ciwad looga dhigaa bialifin aliftaasoo qabla laami lkelima laamulkelima horteeda dhece yacni alif waaqica bayna cayn bayna cayni اlkelima wa caynta iyo laamta meel udhexda aliftaas dhece yaman haddaan rabo inaan wax u nisbeeyo maxaan leeyahay yamaniyun waa inaan dhaho haadaa walaslu laakiin waxaad dhici karta in la yidhaahdo yamani waase ku dhacday yamaniyun yaa-u nisbaheeda laba yaa-ood kama koobnaa labada yaa-ood midda hore maxay xarakaysan tahay saakina ah, midda dambena mutaxarikada iska tuur maxaa kuu saaraa markaas middii saakinada ku dhawaaq yamani saasoo noqon maydo yamani saasay noqone ya-dii aan jaray oo mutaxarikada ahayd ciwadkeeda waxaan ka dhiga alif aliftaas waa soo qaadanaa waxaan dhigaa bayna alcayni wallaam yaa cayn ah miimta yaana laam ah dhexdooda geli ku dhawaaq markaas yamani haddaba yamani waxaa loola mucaamalaa sida qaadin loola mucaamalo ism manquus uu noqonaa fii xaalati rafci maxaan leeyahay haadaa yamaanin wa fii xaalati اljari marartu biyamaanin wa fii xaalati nasb maxaan leeyahay laqiitu yamaniya saasaan leeyahay waa tii beytka ay ku jirtay cabdiyaquus oo uu lahaa watadxaku mini shaykhaة cabshamiya kaan lam tare qablii asiiran yamaniya waa tii uu lahaa yamani yamanin fii xaalati tankiir marka la tarkiib fii xaalati tankiir yani wuxuu la mid yahay ula jeedaa qaadin uu la mid yahay fii xaalati tankiir sha'aamin sha'aamiyun shaamiyun shaamin muxuu la jeedaa <coughs> lafdiga shaam waa mukhafaf asalku wuxuu yahay shamun shamun caynulkelimuhu alif ma ahane waa hamda hamdo waaye hamzadaa saakinada waa fatxada ay ka horeydo markaan rabo inaan takfiifiyo maxaan samaynaynaa alif baan u bedelaa maxaan leeyahay shaamun ra'sun markaan rabo inaan takfiifiyo maxaan leeyahay raasun miyaysan ahayn ra'sun takfiifi bal raasun sha'mun takfiifi shaamun haddaba sha'mun haddii asalkeedii u ahaa oo aan rabo inaan u nisbeeyo iyadoo sideeda yaa u nisbaha xagga dambe ka raacina maxaan leeyahay shamiyun saasaan dhahayaa yaa u nisbahaas midda dambe markaan ka jaro muxuu ii noqonaa shami saas ii noqon maayo ya-dii maxduufada waxaan ciwad uga dhigaa alif aliftaasoo aan dhigaa caynta iyo laamta yaa cayn ii ah hamzada yaana laam ii ah miimta hamzada iyo miimta dhexdoodaan alif dhigaa ku dhawaaq markaas hamzadii oo saakinada ahayd oo caynulkelima ahaydna waa inaan fatxiyo limaada maxaan u fatxinaa alifaa bacdaha dhacday marka saa iska sii joogi mee si alifta loogu dhawaaqo aliftaasoo cibadka ah maxay ya maxduufada ahayd ku dhawaaq markaas maxaa leedahay sha'aami idan qaadi uu la mid yahay xaalatu rafcaha sha'aamin aan leeyahay iyo xaalatu jarka sha'aamiya xaalatu nasbaha sha'aamin sha'aamiyun sha'aami sha'aamin isimka marka wuxuu la mid yahay manquuska oo qaadin buu la mid yahay waaya taskiirkaan bilaabaynaa soo maaha يا ها ثم ayadiio kale ay ka dhigeen shabahuuhaa biyaay qaadin yaada qaadiya ku shabaheen maxay ugu shabahayaan heyaada qaadin waxaan niqiinay soo ma ahayn inay tahay yaa saakina ah oo qablaha kasra saas ma ahayd mase ma ahayn isimka manquuska maxaa u dambey jiray ayb yaa nisbahan oo mushadadada ah laba yaa-ood soo kama koobnaa labadan yaa-ood midda saakinada haddaan reebno oo midii mutaxarikada ahayd aan xadafno yaa-u nisbahana mar kasta maxaa ka horrey jiray kasro tushbihu maa tushbihuha tushbihu sidoo kale wala dhaqmaayo mar kaannaha yaa u qaadin intaa waa isla fahnay ay taskiirka waxaaga ka qaadanaynaa Eh, maba maba haysan annaga annasabu bigayri yaain ha annasabu biayri bigayri yaain ayadoo yaa nisbe aan la isticmaalayn in isimka wax loo tiiriyo calaa wasni facaal haddaba marka yaa nisbaha la iska dhaafo laba wasanaa la isticmaalaa nisbada midna waa faacil midna waa facaal labadaas waa la isticmaala waa nis baa loola jeedaa calaa wasni facaal waxaa ka mid a ah hawaabun waa nisbatu ilaa hawb hawaab facaal soo maaha markiisi hora hawb soo ma ahayn facaal ah laga dhigay waa nisbatun ilaa bayci thawb waa ninka dharka iibiya khabaas min alkhubsiya laga keenay waa ninka ee rootiga sameeya ma iibiya masoo sameeyaa ninka sameeya qabaas xadaad waa min alxadiida laga keenay xadaad waa ninka biraha tuma ah. cadaar waa ninka iibiya catarka aladi yabiicu اlcuطuur calaa wasni faacilna waa ku yimaadaa taamir lidi tamri waa ninka timirta haysta waa saaxibu tamri laabin lidi labani ninka haysta caanaha daaric lisaaxibi dirci waa ninka diraca leh diraca maxaa loola jeedaa firtii oo la gasho jirayoo hubka laysaga difaaci jiray min shawaadi nasab nasabka ereya shaad ah oo ku jira badawiyu nisbatun ilaa baadiyatin waa baadiyo oo wax loo tiiriyey walqiyaasu wuxuu yahay baadiyun oo baadawiyun nisbatun ilaa baadiya waa baadiye oo loo tiiriyey laakiin warkaan sax ma aha warkaan wuxuusan sax ku ahayn badawi nisbatun ilaa albadwi waaye ma nisbatu ila albaadiyati ma albadwu waa diddu alxadar magaaladana xadaraa lahaa baadiyahana badwiyaa la dhahaa haa ayb albadwu markaa haddii loo tiiriyo asalku waxaa in la yidhaahdo badwiyun in la dhaho miyaysan ahayn shahadku marka wuxuu ka imaanaa taxriiq اlcayn meeshuu le marka nisbatu ilaa baadiyatin sax maahan waa nisbatu ila اlbadwi waxayna ahayd in la yidhahdo maxay badwiyun in la dhaho marka shuduudku meeshuu ka gela waa meeshaas nisbatu ilaa baadiyatin maaha wاlqiyaasu baadiyun waa yuro baadawiyun haddi waa markii baadiye loo tiiriyo ee qiyaasku marka waa in la yihahdo badwiyun in la yidhaahdo anisbatu ilaa albadw hadday tahay bisriyu nisbatu ilى اlbasra qiyaasku muxu wlqiyaas wuxuu aha basriyun bifatxi اlba ila waa nisba ilى basra ilaa madinati albasra maogta daayatu nisbatu ilaa tayin wاlqiyaas wuxuu ahaa tayiyun saas in la dhahay ahayd waa qabiilo qabaa'ilka carabta ka mid ah asalkeedii wuxuu ahaa tayi-un markeedii hore dayicun sidaan soo mararna qiyaasku waxaa ahaa yaadaas mushadadada ah in middeeda mutaxarikada oo aaniyada layska turo oo la yidhaahdo dayiyun saas la dhaho saasaan soo marnay dayiyun saas la dhaho laakiin carabtu maxay yidhaahdeen daa'iyun saasay yidhaahdeen maxay sameeyeen ya saakinada ahayd hal maa qablahay alif u bedeleen markaasuu muxuu noqday daa'iyun waa iyadoo la yidhaahdo yowjalu yaajalu towjalu taajal waa iyadoo la yidhahdo oo kale waa luqada carabta macruufku ah cindahum hudaliyun nisbatu ilaa hudayl qiyaaskuna muxuu ahaa wlqiyaasu cinda siwey siwey keliya maana waa jumhuurto dhan nisba ilaa hudayl qiyaasku muxuu yahay <coughs> hudayliyun ilaan waa fucayl oo ta aan qurashiyu nisbatu ilaa quraysh qiyaasku muxuu ahaa qurayshiyun baxraaniyu nisbatu ila lbaxrayn walqiyaas wuxuu lahay baxriyun maxaa dhacay waa mulxaq bilmuhanna ila waa musaman bihi laakiin musamahu bihiga musama almusama bihi waxaan soo marnay labadaba inay dhici karto calaamadda tasniya in laga jaro in loo daayo labadaba khuraasaaniyu nisbatu ilaa khuraasaan wa qaaluu waxay dhaheen khuraasiyun wa kursiyun marka khuraasaani hadda shaad maaha asagu waa qiyaaskii ee waxa shaadka ah waa khuraasiyun iyo kursiyun kuwaasaa shaad ah wowmaa labadoodan dambe khaarijaani can اlqiyaas shatwiyun nisbatu ilaa shitaa waxaad dhici karta nisba ilaa shitaa inaysa nisbatu ilaa ashatwa inay tahay waktiga xagaaga ah ashat waa la yidhaahdaa haddii sidaas ay tahay shuduudka xaggee uga imaanaa taxriiqu اlcayn shatwiyun in la yidhahday ahay walqiyaasu wuxuu yahay shitwiyun aw shitaa'iyun in la yidhaahdo shitwiyun ma idin qoran mise shatwiyun aa idin qoran shatwiyun inuu dha yahay ya shiinta kasradeedu ma jirto ayada waa in shiinta waa in la fadxiyo shatwiyun waa in la yidhaahdo qiyaasku saas waayo halkaan soo fiiriya waxaa kala jira shitaa iyo ashatwa waana isku mid labadoodu waa xagaaga haddii la rabo marka ashatwa in loo nisbeeyo waa in la yidhahdo shatwiyun in la yidhaahdo haddii shatawiyun la yidhahdo taxriikulcayna shuduudka ugaga imaanaa intaas keliya waay laakiin aلnisbaةu ilىa shitaa waa in la dhaha shitaaiyun waa in la dhaho mafhuum maaho raazi nisbatu ilىa ray wasamaahu suyuuطi min daraa'iف الnasb nasabka waxyaabaha cajiibka oo ku jiro ayuu ka mid yahay aلnisbaةu ilىa madiinaة aray waa magaalo caan ku ahayd inay culummada muxadisiinta iyo kayrkood ay ka soo baxaan hadda marka iiraan ay ka tirsan tahay ray markay u nisbaynaayeen ayay waxay soo ziyaadiyeen zaay zaayay soo ziyaadiyeen labadii yaa-ood oo ray ku jirtana midna alifay u bedeleen midna waa iska tuureen soo ma ahayn ra laba ya labada yaaood mid ka mid ah alifaa loo bedelaa midna waa iska tuuraayaan markaasay booskeeda zaa'id keenaayaan yo nisbana xagga dambe ka raacinaya maxay noqotay markaas raazi idan alraazi waa nisba ilaa ayn ilaa array marwaziyu nisbatu ilaa marwa waa magaaladan caan ahayd marwa qiyaasku muxuu ahaa in la yidhaahdo marwiyun iyo nisbe xagga dambe laga raaciya keliya sax maxay sameeyeen waawdii kadibkeeday waxay keeneen zaay markaas kadib ayaa nisbihii ay keeneen waligayri اlinsaani marwiyun aan leeyahay calaa daahirihi qaalu waxay dhaheen hawbun marwiyun meeshan wuxuu sheegaa wuxuu leeyahay waxaa kala duwan markii la rabo alahaaf wاlamtica wagayrihaa in magaalada marwa loo nisbeeyo iyo marka la rabo insaanka in magaalada marwo loo nisbeeyo waa kala duwantuu leeyahay qof insaan ah haddii la rabo marwo in loo nisbeeyo oo loo tiiriyo marwa ziyun alleh za lasoo ziyaadina laakiin haddii ay tahay dhar iyo wax lamidii alaab oo magaaladaas laga keenay marwiyun aa leeyahay calىa daahirihi mafhuum soo maaha wallahu aclam markaas